وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال samictu rasuula allahi sala allahu tacaala calayhi wacala alihi wasalama yaquul inama alacmaalu binniyaat wainama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulih fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kanat hijratuhu lidunyan yusiibuhaa aw imra'ati yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh cashirkan cashirkii labaadu kuna saabsanaa xadiidu larbaciina nawowi xadiidka koobaad raawigiisa waa taqaanaan waa amiiru lmu'miniin cumar ibnu lkhataabi radia allahu canhu magacan amiiru lmu'miniin awalu man luqiba bi hadihi laqba isaguu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la oofsaday taladii muslimiinta abubakar baa qabtay abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah abubakar haddii la oofsaday si cumar waktigiisii la yimid isaga muslimiintii ay isku raaceen madax laga dhigtay waxay noqotay in la yihaha khaliifatu khaliifati rasuulillah saas hadday u socota warka waa dheeraan lah marka waa la tashaday go-aankii la gaaray wuxuu noqday cumar in loo bixiyo amiiru lmu'miniin kolka magaca amiirulmu'miniin la yihaah nin lagu magacaaba ninkii ugu horeeyey cumar ibn khitaab radi allahu canhu waa taqaanaan cumar bin alkhitaab inuu yahay thani khulafaa irashidiin khulafaa irashidiin ninkii labaad wey dadkii gaar ahaan iyo guud ahaanba nabiga in lagu daydo u tilmaamay wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin guud ahaan weye gaar ahaan wuxuu rasuulka yihi iqtadaw biladayni min bacdi abubakar wa cumar gaar ahaanna waa loo sheegay waxaa kaloos cumar kamid yahay cashratu lmubashariina lahum biljana tobankii iyagoo nool janno loogu bishaarayay cumar kamidu islaamka markuu cumar soo galay mutamimul arbaciin wuxuu maraayey wixii islaam hortiis galay sagaal iyo soddon qof ay maraayeen isaga afartankii buuxiyey markuu islaamay daarul arqam baa lagu jiray waa la urursanaa waa la dhumanayay cumar wuxuu yihi yaa rasuulallahi in meeshaan lagu dhunto maylaah baa ku faray maya tabaryaraan baan noo geysay galabtii cumar uu soo islaamaa gurigii laga baxay jiadkii makaa la maray midigta nabiga waxaa ka socday xamza ibnu cabdilmutalib radia allahu canhu asadullaahi wa asadu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam midigtana waxaa ka socday nabiga cumar bin alkhadaab radia allahu canhu abi jahl baa abtigaa walaashii baa dhashay abi jahl walaashii baa cumar dhashay kolkuu abu jahl arkay cumar oo nabiga la socda wallahi alyawm tanaasafat qureish buu yii qureish maantay laba u qeybsantay nis buu ku xisaabay cumar inteena kale banaanka joogtee gaalada nebiga diida nisaan xisaabanahay cumar ba hadduu maxamed raacay alyawma tanaasafat qurayshun quraish maantay laba isla og noqotay nishaa raacay nabi maxamed soo ninka ka muuqdaa xamse ma aha bixdana soo cumarka ma socdo kuwan gacantay ka baxeen qurayshna waa kala berantay marka hijiro la bilaabay oo la haajirayeyna kacbada intuu tegay oo laba ragcadood tukaday oo toddoba goorba waafay isagoo bilaawihiisa iyo seeftiisa watiya gaashaankiisa qurayshoo saan u ag fadhidu isdhex taagay wuxuu yihi ninka raba caruurtiisa inay agoonowdo islaantiisana garoob noqoto aabihii wiil beelo waa baxay maxamed iyo madiina aaday ha iga daba yimaado wax saas u haajira waan cumar ahayn hore loo maaray dibna loo maaray waa la dhuman jir haddaan socdaa ninkii rabay inay naagtiisa asay qaado oo ilmihiisa agoontoodaan habartii gablanto ha iga daba yimaado wixiise isagoo watuu madiine ku yimid raadkiisa raag lama kordhigin asxaabta waa ku sheekaysan jirtay maalinkuu cumar islaamka soo galay korukicii la bilaabay maalinkuu dhintay yuu hoosu u kaca maanta la jooga bilowday intuu cumar noolaa maya khaalid ibn lwaliid oo aada loo jeclaa oo faatix muntasir ahaa yuu cumar casliyey abu cubayduu ku bedelay inahaa fitna mid saxaabi ah ayii khaalid ibni lwaliid boqol dagaal buu qalay boqolkiina guul buu ka keenay maxaa loo bedelay tani waa fitna khaalidkii baa yihi laa waban alkhitaab xay intuu cumar joogo fidna maba imaan kartaba ama aniga halii rido ama ninkii la rabo halalsawe kolkaa cumar waa ninkaas isagaa raawiya xadiidka wariyey xadiidka mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduuc yaable niyada wey waxaa culamaa ulxadiid ay ku tilmaameen sulusul islaam inuu yahay addoonka wuxuu qabto saddex shay wey niyada wuxuu ka sameeyo iyo ficilka wuxuu ku sameeyo iyo qowl wuxuu ku sameeyo kolkaa waa sulusul waxay culamaaulxadiid isku raaceen kitaabka in laga bilaabo ninkii muxadida ama kitaab dejinaya inuu xadiidkan ka bilaabo imaam albukhaari kan uu ka bilaabay sheekhna uu kitaabkiisa kan uu ka bilaabay ulajeedada waa maxay tambiihan cala aaalib mawqifa niya ninkan diinta baranayo daalibka ayaa niyada qiimigeeda la tusaya markaad camal samaynaysid waa inaad biniyatin wa ikhlaasin ku samaysid niyada waxay kala saartaa waxa caadiga ah iyo waxa cibaadada waxaan caadigaa biyahaad cabayso iyo fadhigaad fariisanayso kiciddaad kacayso socodkaad soconayso cuntadaad cunayso seexashada aad seexanayso yaa marna cibaado noqota marna caado noqota haddaad iska yeeshid caado wa sawaab iyo ciqaab midna ma male laakin haddaad biniyatin saalixatin ku yeesho oo cuntadii cibaadaad igu xoogaysanaysaa socodkaad socotayna khayr baad u socotaa niyadii baa intay mubaxnimo ka qaado si camal saalixa ka dhiganta sidaas daraadeed baa kitaabka niyada loogu bilaabay mawduucuu kusaabsan yahay waa mawduucaas sababna waa jirtay sabab xadiidka keentayna waa jirtay wadaad saxaabi ah oo dadka kamida ayaa reer maka ah makuu joogay wadaad saxaabiyadoo fiicanna reer madiinay ahay madiina intay ka tagtay ay maka ibaado u cumriya xaj wadaadkii wadaadii waa jeclaaday inuu guursaduu damcay ku guursadaan rabaa waxba guurkaa kama qabe laakin muhaajiradaan ahay oo reer madiinaan ahay adigana muhaajir ma tihid reer makaa tahay haddii guurka dhacana inaan kaa dambeeyo on kula jeegay noqoni hijradaydiyaa dhaawacmaysa marka haddaad madiine ugu imaanaysa wax kama qabo guurkaaga laakin maka kusoo noqon ma rasuulkii waa ka tegay asxaabtii waa ka tagtay muhaajiraa la noqday hijiradii waxaa lagu gaaray ajri weyn wixii dambiga ka horreeyaa lagu dhaafay hijradeydii baabi'in mahaa wadaadkii isagay dawadeed jidkuu ku dhacay intuu ka lugeeyey markuu madiina tagay afar boqol iyo konton kilomitr wixii dhibaayo ku dhacay muhaajiriinta waa ku dhaceen laakiin muxuu haajiray wadaadaanuu rabay wadaadkii waa la naanaysay muhaajiru umuqaysa loo wadaada umuqays la dhihi jiray muhaajiru umuqays kolkaa dhibkii iyo habeendhicii iyo sraaf qararkii sulawyadii wadaadkii waa ku dhacday ajirna maayo isnaantaan uu rabay sababka xadiidka kalena waa kaas kolkaa niyada in la suubiyo oo marka wax la barana ilahay dartii wax loo barto طalabna alcilma ligayr illah faaba alcilmu ila lilah oo liyumaari bihi sufaa dadka in lagula murmo ama magac iyo daraajo ama garaado lagu qaato inayan noqonin ee cilmiga la barana cibaadada la samayna inay noqoto lilahi tacaala can amiiri lmu'miniin inta la rumaysay ninkii uu xaggiisa waxaa laga wariyey abi xabsin xabse adoogeed ahaa libax waaye magaciisa abi xabsin cumar ahaa magaciisa ibn lkhadaab adoogiisa wa radiya lahu ilah raalli ha noqdo tacaala ilah korahaye canhu cumar xaggiisa qaala cumar wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuul allah alla rasuulkiisan haddaan cumar ahay maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala ilaah korahaaye caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa calaa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaquulu isagoo rasuulka lahaan maqlay waa ka warkii rasuulka marka inamaa adaat lxasri waa xasri waxa waaye inamaa waxay sugaysaa waxa ka dambeeya waxayna diidaysaa wixii kasoo horjeeda inamaa wax kale maaha ay alacmaal camal waa xarakaat lbadan dhaqdhaqaaqu badelka badanka ama jirka dhaqdhaqaaqa ah camal la yihaah tiimay wuxuu ku yeeshaa markuu niyo xalaala cuskan yahay inamaa wax kale meeshaan ma jiraan ee alacmaalu camalyaalku bani aadamka sameeyo waxaynu nidhi afka wixii laga sheegay magaciis qowl adimadii wixii laga sheegay magaciis ficil markii laisku daro magacood camal saasaad u kala garatin afka wixii laga sheegay qawlaa la yihaha yaquluuna biafwaahihim maa laysa fi quluubihim qawl afka wixii laga sheegay xibnaha wixii laga sameeyana ficil waayo markii labada la isku dara camal waayo kolka ama af laga sheego ama adin ha laga qabtee wixii dhaqdhaqaaqee la sameeyo wuxuu ilaah aftiisa ku meel maraa oo taabagud ku noqdaa oo layska iska sawaabiyaa hadduu niyo cuskan yahay ilaah loola jeedo inamaa wax kale maaha alacmaal dhaqdhaqaaqu dadka samaynayay biniyaati niyo qabideeda meeshaas culamada mudaafa ka maqan oo la qadaraa laakiin mudaafki waa isku waafaqi waayeen sixatulacmaali miya tasriixulacmaali miya qabuululacmaali miya kamaalulacmaali miya kullun muctamal intaa waa suura gashay camal wuxuu caafimaad qabaa tasxiixulacmaal ama sixatulacmaal camal wuxuu asaxa ama qabuululacmaal xag ilaah camalka waxaa laga ogolaadaa ama kamaalulacmaal camalka wuxuu sharaf yaqiini ku yeeshaa binniyaat niyayaal markuu cuskayo inama alacmaal camalka la samayna wuxuu cuskan yahay oo waxtar ku noqdaa biniyaati bisababi niyaat niyo sababteeda maa hiya niya yasra niyo maxaa la yihaha niyo waxaa la yihaha qasdu shayi muqtarinan bificlihi inaad shaygii damacdood goosato inaad samayso haddana aadba ku dhaqaaqdaa niyo la yihaha casmi bay ka duwan tahay hami bay ka duwan tahay waxaasoo dhan waa digdig iyo cagajuglayn laakiin camal markii niyo la yihaha arrintii waa kusoo dhawaatay niyadiina waad guda gashay qalbigiina waa ka go-aamisay taasaa niyo la yira yaa tura maxalkeed intee wa niyada meeshay fadhida waa xagge waa muxal alqalbu meeshay niyada degantahe wax laga niyoonaana waa qalbiga sayidul acdaa xibnaha basharka ku yaala saddex boqol iyo lixdan xibin waayo waxaa oday waa qalbiga qawlkii rasuulka u daliila ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kuluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kuluhu alaa wahya alqalb kolka qalbiga xibnaha hogaamiya ay niyada fadhida talafud oo niyadii lagu hadlo wixii aada damacsanayd lagu hadlo masharkiba watalafudu bihaa bidca istixsaan bashar niman dadaalay aa yihi niyadii in lagu hadlo oo haddaad tukanaysay usali fard alxishaayi arbaca rakacaatin mustaqbil alqiblati mamuuma lilahi tacaala in la yidhaahdo sunno waaye liyuwaafiqa alqalbu alisa carabka iyo qalbigaas waafaqeen waa jara-ataasi waxaa sunno la dhihi karaa wixii nabi maxamed laga soo gaaray nabigana weligii ushali lagama maqlin salaada markuu tacriifinayay iyo aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir mukhtatabatun bitasliim awaluhaa taxriim allahu akbar taa salaada ka bilaabata waakhiruhaa atasliim asalamu calaykum marka waxaan qalbiga ku jira qalbigaa laga niyoonaya waa jirtaa marar yar oo niyadii lagu dhawaaqi karo oy diinta noo tilmaantay maxaa kamida xajka talbiyada kamida labayka allahuma labayka haddaad ku dhawaaqda nabadii canow udxiyada nabidka nabiga markuu gawracayay allahuma hada minka wailayka fataqabal mini hada min muxamed wa ali muxamed wahada min umati muxamed waa soo aragtay ama wixii kale qalbigaa sayida niyadii waa qalbiga waxaad usheegaysa male inamaa wax kale maaha alacmaal acmaasha waxay ictibaar ku yeelataa asixideeda iyo qubuul la aqbalo iyo tasxiix inay acmaasha wax caafimaad qaba noqoto iyo kamaal biniyaati niyo sababteeda xasri kalaa markaa la samey camalkii waa samaysay niyada ma adan lahayn kol haddaad camalkii samaysay niyo aadan lahayn sawaab malihin sidii wadaadkii oo kale wainamaa wax kale maaha min kuli mri'in qof la arkaa wuxuu leeyahay oo sawaab iyo ajri ka helaya ma nawa wuxuu qalbiga ka niyooday oo ilaah ula jeeday ayuu leeyahy wainamaa wax kale maaha likulli imri'in qof la arkaa waxaa usugnaaday maana waa wixii uu niyooday faman kaanat arrintii xadiidka ay ku timid aa lagu yimid usluubka islaamka waxaa kamida ah, uu rasuulkana baray qofka haddii u gabsan yahay isha farta lagama geliyo isha farta jib loogama sii khaladkiisaa si maldahan loo tusaa wadaadkii dadku ku jiray lama soo hadal qaadin xukumkaana la dejiyey rasuulka markii la yihahdo waxuna meeshaas laga sameeyey maa baalu qawmin yashtarituuna laysa fi kitaabillah dadkaan diinta derdara ee waxaan kitaabka ilaah ku sugnan jiraysana ama shardina maxay yihiin reer hebelna lama le dadkiina waa la marka usluubkaa macaan iyo xirma qaboojintaas aa dadka khaladkooda lagu tusa xaqana loogu gudbiyaa sanaad qaadan karta waxaa la yidhi faman ninka ay kaanad ahaatay hijratuhu haajirida uu ka tegay markaas madiine tegay ilallahi ilaah darti iyo wa rasuulihi rasuulka darti qasdan wa niya niyad iyo qasadku u haajiray hadday tahay ilaah sawaab aad ka heshid rasuulka aad diinta la baahisho isgarab taagtid fa hijratuhu haajiridaas u haajiray ilallahi ilaahay u ahaatay wa rasuulahay u ahaatay xukman wa sharcan oo hijradii aliya rasuul loo haajiray noqotay sawaabkeediiyu mudana sawaabkeedii waa taqaaniin suuratu nisa haddaydaan iloobin waman yakruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulihi uma yudrikhu lmawtu faqad waqaca ajruhu cala allah qofka aqalkiisa ka baxay albaabka waa ku dhintee laakin niyada ka saartay meesha waa maxay ilaah iyo rasuul u ajiraaye abaalgudkiisa allah qabaa layihi kolka hijrada waxay ku jirtaa arrimaha dembigii horteed la galay baabi'iya kolka hadday hijrada qasadkii niyadii loo haajir ee la warasuulihi ahay xukunkeeda sharcigaa iyo sawaabkeeda waxay noqonaysaa ilallahi warasuuli faman ruuxa kaanad ay ahaatay hijratu haajiridiisa ilallahi ilaa dartii uhaajiray wa rasuulihi rasuulka dartiis uhaajiray fa hijratuhu haajiridaas u canjeelay ees wadanka ka baxay ilallahi wa rasuul ay uhaatay xukman wa sharcan laakin haddaa lagu yimid ninkii ragga ah waman ruuxa ay kaanad ahaatay hijratuhu haajiridu maka ka tagees madiina aaday guud ahaan lidunyan liajli dunyan adduunyo daraaddeed uu yusiibuhaa helayo hijaaru u haajiray qaraabo salaan iyo wuxuu baxay wax doonas aw imra'atin ama wadaadii la heshiiyey yankixuha xagga uu ku guursado hijradiisa waa xaaraan lama dhihin wax looma dhimini sawaabkiiyuu waayay fahijratu ilaa maa haajara ileyh wuxuu u ay hijradiisii dhacday hadduu helo qushigiisa hadduu waayo qushigiisa ilaah iyo rasuul xaq kuma le sawaab mid sugaana maaha dantiisiyuu doontay lama caynin lama abaabin laakin waxaa la tusay xaggaas inayn wax u jirin waa qof danaysanaya oo maslaxa naftiisa doontay kolkaa maslaxadiisii hadduu ku guulaysto iyo hadduu ku guul darayso isaga lewa waman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu haajiridda uu ka tagay markaas madiina aaday lidunya liajli dunya adduunya daraadeed u yusiibuha ah, adduunyada gacanta ku dhigo aw imra'atin liajli imra'atin bilcaan darteed yankixuha ah, uu guursada bilcaanta fahijratuhu hijratuhu haajiridaas uu socday ee wadankan ka tegay xagga tegay ilaa maa wixii ay u ahaatay uu haajara uhaajiray ilayhi isaga xaggiisa haajiray oo min addunya walimraati bilcaanta iyo adduunyadu doontay xadiidkii markuu naloo dhameeyeyna meelaa naloo saaray adag wuxuu yihi sheekh nawowi rawaahu xadiidkan waxaa wariyey imaama almuxadisiin inta culamaau lxadiida labadoodii waayeen waa muslim iyo bukhaari labadiiba waa wariyeen waa muttafaqu caleyh kolka ballankuu sheekha naga qaaday gogasha ugu noogu soo sheegay huma altazimu an takuna hadihi alaxaadiisu saxiixatan wa mucdamuha fi saxiixay albukhariyi wa muslim iltizaamku xadiidkan koobaan ku yimid xadiidka waa muttafaqu calayhi muslim iyo bukhaariya weeyey laa matcana litaacin afar dof gelin karaa ma nool rawahu xadiidka waxaa wariyey imaam almuxadisiin inta xadiidka taqiinay labadoodii imaam maxay yihiin labadaas ninka koobaad abu cabdillaahi waa cabdullaahi aabihi moxamed ibna ismaaciil ibna ibrahim ibn lmugiira ibni bardisbah albukhaariy ninka labaad waa abulxusein muslim ibn lxajaaj ibnu muslim alqushayriy annaysaburiy in la barto raggan lagama maarmaan xamalatu shariicati wy raggii diinta kasoo qaaday rasuulka iyo asxaabta annagaana soo gaarsiiyey wy imaamu lbukhaari waa safiru salafi lisaalix salafkii xar buu u noqdo isagoo shan jira quruntii almufadalu madaxa la galay saddexdii qarnee nabiga taskiyeeyey khayru lquruuni qarni uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum u madaxa la galay intii ka dambaysayna waa yeel u noqday isagaa salaf iyo isku xiray kitaabkiisii wuxuu noqday asaxu kitaabin bacda kitaab illah kitaabka ilahay lama alifin waxyiisa maaga awod wixii kasoo haray bani aadam sameeyey kow imaamu lbukhaari kitaabkaasuu markaa noo sameeyey sagaal kun oo xadiis buu ka koobmaa kolka in ka badan kun sano dadka nool yuu sheikh u yahay keligeen maaha kun sano wixii muslim ahee noolaa yuu sheikh u yahay sharaftaasuu dhaafay ninka labaadna waa kan isna waa imaamu muslim la ogaado lagama maarmo wa xaggan la bartaa la rabaa inta meelo sote lagu wareegeysanaa akhyaarta runta alla barta wey fii saxiixayhimaa labadoodii saxiixay ku wariyeen kutub badan ay leeyihin oo imaamu muslimna kutubaan saxiix ahayn buu leeyahay imaamu lbukhaarina kutub kaluu leeyahay laakin xadiidkan labada aljaamicu saxiix ay ku wariyeen fii saxiixayhima alladayni saxiixaynka humaa iyaga asaxu lkutub kutub kuwa ugu caafimaadka badana almusanafati la dejiye bashar ururiyey alxadiidu thani xadiidka labaad ninkii hadda aan tilmaanaa wariye nin kale maaha sayd cumar baa weriye xadiidkan xadiidkii waa ka daran yahay xadiidkan waxaad ka faa'iidaysan doontaan arkaan uddiin arkaan lislaam maaha arkaan lislaami waa taqaani waa khamsa shahaadatu an laa ilaha ila allah وأna mحamada رasuul الlah وaiqaamu الsلاة وaitaaء الزaka وasawmi رamaضaan وxaj اlbayt shantana arkaan islaam la yihaha arkaan limaanna waa taqaaniin an tu'mina biاllahi وamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi wاlyawmi اlaakhiri wاlqadaءi wاlqadari lixdaana waa arkaan limaan ixsaana wehliya ixsaan waxa waaye muraaqabat ullahi caza wajala inaad ogaatid inaad tahay addoon milki ah oo la leeyahay oo la arka oo la fiirina kolkaad cibaadada samaynaysidna aada calaa haada lwaji ku samaysid an tacbud allah kaanaka taraa fain lam takun taraa fa inahu yaraak isu geyntii marka shantii arkaanul islaamka ahayd iyo shantii arkaanul imaamka ahayd iyo halkaan ixsaanka toban iyo laba arkaanudiina la yihi muslim haddaad isu taqaano inaad laba iyo tobankaa taqaanid lagama maarmo ah. waxaadna ka qaadan doontaa xadiidkan goortuu dhamaado yuu rasuulka dhihi doonaa intuu cumar la hadlay atadri man ishaayid warkaan ninka iweydiinayo cumar ma garanaysay yaa rasuulallahi maanaan garanay fa inahu jibriil caadi ma aha waa saaxibulwaxyi rusushuu rabbi diree basharka kamida iyo rabbiga rususha dira aadkii isku xiri jiray wa malaigta waa yeelkeedi wa samadoo dhana laga dambeeya makiinin amiinin tama mutaaci samadoo dhan baa jibriil looga dambeeya jibriil buu ahaa oo muhiimadu u yimid maxay ahay ataakum yucallimukum diinakum diintiinu idin baraayo kolka diintii xadiidkan ay ku urursan tahay wax ka maqan ma jiraan kolka arkaanu diin waa meega laba iyo toban wey haddii la tafsiiliya maxay noqonayiin shanta arkaanu islaamka iyo lixda arkaanta iimaanka iyo ixsaan laba iyo tobankaas a umuuruddiin la yiraa kale alislaamu waliimaanu walixsaan saddex kusoo koob alislaamu oo shan ka koobma walimaanu oo lix ka koobma walixsaanu oo mid keliya saddexdaana umuur diin la yihi xadiidkaana ururiyey xadiidka wuxuuna baray habka dadka wax loo baro dariiqatu su-aal waljawaab in shiikow ardada wax weydiiyo kadibna uuga jawaabo usluubaha wax laisku baray kamid a ah. usluubka labaad oo wax laisku baro waxaa kamid a ah, adiga haddaad masaladan taqaanid ikhwaankase uusan garanayn si loo wada faa'iidayso inaad su-aal jeediso nabadii caanow maxaa jira su-aasha ninka ujeedina waa malaku jibriil waxa ka jawaabaana waa nebi moxamed nebi moxamedna macalinka waxbaray waa jibriil waxaan labadooda waa yaqaaneen shilin yaab muslimiinta loo samayna maxaa jira muhimadan iyagay taabanaysay laakin ma ayan xusuusnay waa la baray kolka markaasuu jibriilna weydiinaya nabigana ka jawaabaya waxaad ku garanaysa bilowga xadiidka tawqiidka lagu beegay waxma maqnin magaalada wixii ku noolaa baynamaa naxnu juluusu cinda rasuulillahi buu ku kuleeyahy suubanihii waa fadhiya ahluxalli waalcaqdi magaaladii madiina almunawara waxgaradkeediina waa joogaa jibiil waktigaasuu isku soo beegay kolka habkuu ku yimid isagoo aad nadiifo timihiisu madow yihiin dharkiisu cadcad yahay udga ayuu meesha yimid iyadaa nafteeda waa darsi cilmi wey maxaa jira meeshaba tacliimu u yimid kolka aqwaaluhu wa afcaaluhu labadiiba cilminimaan u uqaadanay habkuu ku yimid laba habku su u fadhiistay su-aalaha macaanes weydiiyey waxa oo dhanba jawiga waa jawi cilmi waxa nala baraana caadi maaha diinteena nala baray waxa la xobraa suubanaha maaha isagaaba jawaabtii bixinaye jibriilna maaha waxa wax la baraayo isagaaba macalinkii rasuulkaa yaa wax la baraya inaga marka muhiimo gaaru xadiidkan leeyahay maskaxdiiyo maanka dhiga alxadiidu thaani xadiidka labaad can cumara cumar xaggii baa laga wariyey radia allahu cumar awal baynu tilmaanay waa nimaan tilmaan lagu koobi karin radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala rabbi korahay canhu cumar xaggiisa aydan sida xadiidkii horeba looga wariyey kana cumara looga wariyey qaal cumar wuxuu yihi baynamaa wakti mawqici wuxuu ku tilmaamayaa xadiidkan markuu dhacay jawiga siduu ahaa baynamaa goor naxnu anagaa saxaabta ah caruur iyo bilcaan may akhyaar ma maqna juluusun kuwa fafadhiya aanaha cinda rasuulillah asxaabtu markay rasuulka la fadhiyaan mar way ka fiican yihiin lama suubanihii bay la fadhiyaan diintii bay baranayaan kolka aqwaashiisa iyo afcaashiisaba waa diin kolka daqiiqaday la fadhiyaan daqiiqa cimrigooda kamida oo lamida adduunkaba ma jirto kolka gooruu dan yeeshay ama uu daalay ama meel tegay baa xoogaa laga laaban jiray laakin kolkuu masaajidka ama xaj ama cumro ama jihaad aado saanaa loogu koobnaan jiray saana loogu koobnaan jiray kolka aragtidiisa iyo kudayashadiisa iyo xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa dhaqdhaqaaqiisa diinteeni wey xadiidka la sheega af wuxuu uga hadlay iyo adimada wuxuu ka sameeyey iyo wax lagu ag sameeyos ogolaaday ma ahano idan baynamaa goortayn cumar wey naxnu anaga asxaabta juluusun aan nahay kuwa fafadhiya xaggeed fadhideen cinda rasuulillah cinda rasuulillah ilaa rasuulkiisa agtiisa anagoo fafadhina sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo sayd cumar arrinta siduu u og yahay oy ugu caddahay shaki la-aanta yaata yawmin maalina ay waktigaa isagaana ay tahay goor maalina aan rasuulka ag fadhinan ku wareegsana akhyaari maqnayn in dalaca waxaa nagu soo baxay dhud waxaa nagu soo yidhi calaynaa annaga asxaabtada iyo rasuulkayni oo wada fadhina rajulun malag buu noqon doonaa laakin muuqaalkii la arkay rajul buu ah maxaa jira ma garanaya laakin shaksiyada u timid markaa jibriil axwaal badan buu lahaa marada wuxuu isku soo sawiri jiray nin qurux badnaa oo duxiya la yihaa asxaabta yaab lahaa buu isagoo u eg iman jiray kolkaa muuqaalka ay arkeen iyo socodka iyo hubka iyo hanaanka nin bay markaa iyaga u arkayaan si u arka ayuu sheegay amaa siduu ah dib ay ka iman doonta ialaca waxaa nagu soo baxay calaynaa anaga asxaabta korka naga rajulun suuratu rajuli idhaan nin wax leh yaa nagu soo baxay tilmaanta ninkii laga bixiyey arag waa tacliim inaad qaadatay ninka dharkiisa marka laga hadlo shadiidu bayaadisiya dharkiisa intuu cad yahay uusan caddaan ku sidnayn is caddaan daranya indhahaan loo dhamayn karin nalkaan oo kale wa kolka dhar cad inaad qaadatid lagama maarmaan shadiidu bayaadi siyaab dharkiisa cadaankiisa waa daran yahay siduu nadiif u yahay wasak ma leh habaas ma leh boor ma leh jimihiisa cari iyo subag iyo dufan iyo malaha wuxuu yihi shadiidu sawaadi shacri timaha wasakda markii laga dhaqo midabkoodii runtaa soo baxa kolka waa nadiif waa qabaysan yahay haddaad fagaayo akhyaaro imanayso soo qabayso dhar nadiifa soo qaado xadiidkaadna ka faa'iidayso xadiidka dhan waa cilmi adaa wax lagugu baraaya shadiidu sawaadi shacri tinta madowgeeda aad u daran yahay hadduu ninkii soo dhawaaday laba arrimeed un bay ahay hadduu reer madiine yahay ninkaan in la gartay ahay odayaashii madiina meesha fadhiya madiinana waktigaasaan uma dad badnay wax yar baa ku noolaa tuulay ahay idan hadduu magaalada ka yimid in la gartay ahay hadduusan magaalada ka iman dabeecadii safar lagu yaqaanay inuu bishimo qalalan yahay oo sindho godgodan yahay oo habaas leeyahay oon ay ka muuqatay ahay ninka labadii midna maaha wax kasaana meesha ma joogaan waana nin daadan oo dhaqan oo dhaashan dhisan jirkiis qariibay noqoto sheekh cumar wuxuu yihi laa yuraa lama arko caleyhi ninkaa noo yimid korkiisa aafaaru safar kaa dabeecadii lagu yaqaanay lugaha boor lagu yeesho soo maha inay gallasho soo maha inuu ka muuqdo qofka soo ilxeyrka inuu gudmo soo maha caloosha inay laalantaa soomaa nin dhaqanoo kelidiisa buluq leedaho isago aan la argo lama galug kolkaa dhibaato safar ninkii khiyaad safar kama muuqato haddana walaa yacrifuhu ma kasaayo minaa ragganaa goobta fadhiga axadun qof kasaana naguma jiro dadka waa dadkii madiine degnaay qofma qof buu la daris yahay hadduu reer madiine yahay dadka qaara garan la gariibay nahay lagu arkin walaa yacrifu asan kasayn minaa isagoo anaga uu naga mid yahay axadun qofna goobtii markuu fagaarihii yimid asxaabta waa jiiray dalka muusan lahayn rasuulku toos u aaday xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi nabigu uu fadhiistay sala llahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa waalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo habku u fadhiistay arag marka waa habka la rabo ardayga inuu sheekha hortiisa u fadhiisto hadduu su-aal iyo weydiina sidaas yeelay fa asnada wuxuu cuskiyey kama fogaanin rukbatayhi jibriil labadiisii low ilaa rukbatayhi labadii low ee nabigu cuskiyo hadduu nabiga saan u fadhiyey isna waa hor fadhiistay labada lowbuu isku dhaweeyey gacmihii saas yeelay wawadaca jibriil wuxuu dejiyey kafayhi labadiisii gacmood calaa fakidayhi labadiisii bawdo fakidayhi damiirkeeda jibriil waa u noqon kartaa oo isaga jibriila labadiisii bawdo uu kor saaray gacmihiisii waa is ururiye hadduu gacmihii nabiga kor saarayna waa macquul oo inuu soo jeedsaday jeedsadayo baraariguu ka rabay oo markuu labadana u dhaweeyey gacmaha inuu boodooyinkii nabiga saarayna suuragal wa kolkaa fakideehi nabigiina waa ogosahay jibriilna waa ogos oo wadaca jibriil waa dejiyey kafayhi labadiisii calaa calood calaa fakideehi jibriil labadiisii bawda korkooda aw calaa fakideehi labadii rasuulka korkooda uu gacmaha saan u saaray waa qaal muhimadii aa bilaabatay kolka asxaabtii dhegay kor u taagayi ninkaan aan la garanaynin ee quruxda badan ee nabiga toogtay asxaabtii dhaafay ee saas u hor fadhiistay weli asxaabta waa yaabayi caadi maa ninka ya muxamed tantii naloo diiday ma aho laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda ya maxamed ma banaantay ma banaana yeermaha meesha hadday soo gasho ma banaana qur-aankana kuma taal يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا محمد قرآن كما جرت iyadoo laga xog warama maxamedun rasuul ah waa ku jirtaa laakin yeerma hadday timaado kolkaasaa ilaah anaga nagu yihi laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda haddaad isu yeeraysiin ya cali ya cabdi ya cumar a is tirahdin suubanaha ya maxamed maya ma la dhihi karo wax banaan maaha hadihi waaxida ta labaad aljahru bisawt annaga waa isu yeernaa suubanaha looma yeeri karo waa loo tagaa dhegta afka loogu qabana ina aladina yaguduuna aswaatahum cinda rasuulillah ulaa'ika aladina imtaxana allahu quluubahum litaqwa marka horena ya ayuha aladina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy idan waa iscadeeyey ninkii bashar ma ah macalinkiisii wa kolka wixii lala hadlayay annagu ah malaigta naguma jirin koru u dhawaaqay magaca baysimaana waa ku dhawaaqay bashar ma aha ya muhamed waa la maqla cumarkiiya waa maqlayiin kolka rafcu sawdiya wuxuu isku daray magacii nabiga oo mujarada oon garaado la jirin risaaladii iyo nubuwadii ayn la jirin idan waa caddaatay yaa muxamed uu yihi akbirnii isheeg can ilislaam muhiimada la gudanaa mid sahlan maaha islaamkii samada ka yimidaa loo sarxayaa muslimiintii kow markaad joogtay inay qaataana la rabaa kolkaa intuu baaha annagana soo gaaro yaa moxamed moxamed akbirnii waxaad ii sheegtaa can ilislaam islaamka bal wax iiga sheeg islaam maxaa la yidhi ma huwa kolka waa inaan islaam iyo muslim kala garno muslim waa annaga ku abtirsanayno islaamna waa manhajka waashaayo tawxiidka idan waxa qusuur iyo dhibaato ee maanta jira nacasnimada muslimiinta wata islaamka ma wada annagaa dad aan ahayn saas markaad ukala garatid waad garanaysaa haddii kale waxaad moodaysaa dadkan muslimka sheegana xumaanta iyo naala-aanta islaamka inuu usheegay islaam waxaas uma sheegin alislaamu yacluu walaa yuclaa caleyh waa muqadas kolka akbirnii cayn islaam waxaa laga hadlaa islaamkii wey islaam maxaa la yidha faqaala rasuulu llahi ilah rasuulkii wuxuu yihi isagoo ka jawaabaya sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye alislaam islaam waxaa la yihaa an tashhada carabka inaad ka qirtid oo qalbiga ka rumaysid oo jawaarixda uga camal fashid naftaada ku sugtid inta soo hartay u caddaysid maxaad qiraysaa an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin altakhliyatu bacda taxliya nafyiga horta horeeya macnaha waxa weeya shirkiga iyo nifaaqa iyo jahliga iyo dalaalka waxaanaad hurgubti nadiif markaad noqotid aada islaamka geli waxaa nabiga loo hormariyey saas wa faman yakfur wa yu'min billah wa ama adoo qashin iyo xaab ka buuxa intaa islaamkaa galaa weelbu waxma qaada maya hurguf waxaan iyo baktiga shirkiga iyo dalaalka iyo jahliga iyo taqaaliida ab iyo abota wixii laga soo gaayay hurguf ee daadi kolkaad weel mara noqoto imaansaantifiskas alla ilaha ku bartay horta nafyigaa horeeya ataxliya oo islaamnimadii la qaato waxay ahaani bacda takliya isurgud wailaa islaamku geli ma intaad hidiya dhaqan iyo abooto wadatid warkeed islaamka ma ku gelaayo adigaa ku baata meel wax kaa gadan male anta shada waa inaad girtid an laa ilaha karaaxad lagu caabuda inuusan jirin ila allah macbuudka xataa ma ogiy shahaadateyn labadan isku meelad ka soo qaadi wa ana nebi moxamedna rasuulullah ilaah miduu diray inuu yahay labadaanaad qiri kolkaad laa ilaaha ila allahu tiraahid cibaado khayrallahi la caabudo waa kala tagteen markaad maxamed rasuulullahi tiraahidna kumaando kale ma yeelan karti axad aad ku dayatood rumayso raacdo daba kacdo oo warkiisa aaminto adigaa maxamed rasuulullahi yidhi kii lasoo diray waa asaga keliyata ma haysaa rasuul kale maya ka ka lasoo diray qabse faraqiisa ku xira warkiisa qaado aasaaskii laba watuqiima inaad toosi asalaa lama dhihin watusali salaa waxa lagaa raba tukasho me toosin wa toosin iyo tukasho waa kala laba tukasho haddaa intaad gacmaha iyo lugaha qoysato sidii abootada eedadaa yeeri jirtay qibladii iska aadinba tukasho wa laakin arkaanti iyo shuruudii iyo waajibaadkii inaad ilaalisid sunanki iyo hay-adii la timaadid mubdilaadkii iyo makruuhaadkii ka ilaalisid bikhushuucin wa adaabin ku tukatid tuqiima marka rasuulka wuxuu yidhi saan u tukadaa u tukada siduu marka utukadaa la rabaa salaada in rasuulka iyo kutubta laga qaato ee intaad iska joog joogto xaglaha markay ku laami waayeen waa yeel aad noqotid inaad tidhahdo wax kaloon qabanaa ma lehe waa iska tukana haddaad yareyd ma tukan jirin haddii xooga adoogii kaa tegay ilmihiina ku dhaafeen ya wax kaloo haddaan qabanaa male ilmihii waa kala tageen wax waxay ugu falaa male inaanu santeeda iska tukada wax kaloo yeelaba garano kolka markaad baabaadaa tukanaysaa miya watuqiima inaad toosisid asalaata salaada toosisid wa kolka markii salaada la toosiye salaaday noqonaysa wa tu'tiya inaad gudatid azaka zakadana maalka ay ka waajibayso iyo dadka la siina in nidaamkeedii sharciga ha la ilaaliyo oo lagu bixiyo wa qof qaraaba kusoo doonta iyo qof ijaar kugu yeeshay iyo wax laguma maslaxa maaha adaale ilaahana u xukumay inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin waalcaamiliina calayha asnaaftii ilaali sidii bixi layidhi u bixi ha noqoto zaka sharci hidyo dhaqanay noqoni watuutiya zakaata zakadii inaad dhiibtid watasuuma ramadaan bisha ramadaanna waa inaad soontido shahwatay lbatni waalfarji baad iyo bilcaan aad ka soomaysid biyo ma cabaysid baad ma cunaysid bilcaanka ma agdhawaanaysid kuwaan xalaalay ahaayeen intaan bisha ramadaan dhalanin bilcaantaada waa ku xalaal baad iyo biyana waa ku xalaal kolkii kuwan lagaa joojiyey been iyo bakti maxaad umalaynaysa man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaaba haddaad been iyo barabagaan iyo iyo dulmi joojinaynin iska abiyaha laaga doon me idan kuwan weligoodiiba xaaraam ka ahaayeen han iyo been iyo mardabo waa ka xaaraam ahaayeen ee bilcaantaadii xalaasha ahay iyo baadkaagii xalaasha ah iyo biyahaagii xalaasha ah yaa lagaa reebay kolka markaad soomaysid saasaad u soomi baad iyo biyo bilcaan kuwan kale awal kaa reebanaayeen allahuma lagu soo weeraro oo lagu maago oo lagu caayo allahuma inii saimun oray waa soomanaya waxaad yeey ajgayga dhaawici maysa geesii dha muslim hadduu yahay intaasaa dhaawacay waa naca naftiisii hadduusan muslim ahayna isan ku galaafana adiga muhimo weynaad wadata watasuuma ramadaan bisha ramadaan soomtid waa taxuuja albayt inaad kacbadii uqasadid in istadacta haddaadi waadid ilayhi baytka sabiilan wado dhaqaalo waa la rabaa ku geeya meesha oo kaa keena ilmaha ka tegaysa biil oo dhaafo waa la rabaa nabadgelyo waa la rabaa naftaada iyo maalkaaga iyo kitaad wadato inaad ku nabadgelaysana waa la rabaa xoog iyo caafimaadna waa la rabaa istidaacada rasuulka haddii la yidhi maxaa loo wadaa azaadu waraaxila meesha haddaad u dhowdahay haddii gaadiid looga cajiyo ama baabuur looga cajiyo ama dayuurad looga cajiyo ama bad ka sokaysa adii xagka idiin dhacayso oo markab la fuula waxaa la rabaa gaadiid meeshii ku geeya iyo sahay inaad kolka horeba cadaadin xaafada ka bilowdo xajaan rabaa waxaa la siiyo iska jooge hala mahaysidbe wax lagu hadlo waxaas maaha ilaahba markuu xajka dadka kor saaraayay man istataaca ilayhi sabiila qofkii awooduu yihi haddaadan awoodin muslimka meel ka fariiso kolka haddaad haysa dhaqaale kugu filan oo kugeeya meeshii oo kaa keena haddaad haysid dadka nafaqada kugule ilmaha waxaad masruufkooda ku dhaaftid haddaad haysatid jidka nabadgelyo haddaad gaadiid haysatid haddaan waxaa isugu kaa toosnayn waa iska joogi in istadaactaa lagu yiri midcaanta waxa u dheeraada waa inay maxram haysataa hadduu qofka bilcaan yahay qof maxramu ah wiilkeeda walaalkeeda odaga qaba kuway walaale heblaye qof maxram oo ilaaliya inay wadato hadday weydo waa iska joogaysa in istadacta ilayhi sabiila shantii arkaanta islaamka hadduu suubanaha sharxay intaas jibriil waa dhegaysana qaala markuu nabiga jawaabtii dhameeyey jibriil wuxuu yihi sadaqta runbadnida mushkila labaada abuurantay kolka kalimatu sadaqta ninkii wax sii yaqaanaa yidhaahda yaana wax su-aala nimaan wax aqoonin su-aashii markuu su-aashay nin islaamkaan aqoonin oo la baraayo u ekaaday sadaqta hadduu yihi nin wax yaqaan mushkila abuurantay kolkaas eed isugu dari karaa tasdiiq uu nabigii u rumeeyo jawaabta iyo su-aal wax weydiina haadiya waaxida mushkilada labaad waxa waay islaamkan uu nabiga sharxay meel kale oo laga qaataa lama arkay nabiga keliyeed yaa yaqaano dadka u sheegi jiray ninkan iyo nebigoo wada joogana lama arkin yaa baray w ninkan iyo nebigoo wada jooga maanta ka hor lama arkin islaamnimadaana nabigaa dadka beri jiray qofaan qof yaqaanoo nabiga ahayna ma jirin xaggees ninkaan macluumaadkan ka helay yaab kala abuurmay kolkaasay cumar wuxuu yihi faxajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii mar labaad waxaan kula yaabnay yas'aluhu suubanihii wax weydiina hadduu suubanihii jawaabana wa yusadiquhu waa u rumayna cidabta meesha taalla wax fusaana male wax isdhaqaajinaa male dadkan waa la edbiyey ilaaha edbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih suubana horta af iyo adintoona ha dhaqaajinina la yidhi laisma dhaqaajin karo yaabkooda hoosay u liqaayiin waa la sheegi doonaa wax isdhaqaajina male nabiga yaa goobjooga isagaa bayaanka laga rabaa isagaa bayaanin doona kolka yaab labaadaa abuurmay yaa ninkan waxaan baray nabiga isagoo la jooga lama arkin oo muxuu leeyahay waa runta una su-aala qaala jibriil waa hadlay wuxuu yihi fa akbirnii waxaa kalood maxamed ii sheegtaa an ilimaan islaamkii waa runta waa ii sheegtay shantan tiiruu ka koobmaa aada xadiidkan u dhadhamiy inaga qof salaadii ka tagaan muslim u naqaanaayo xoolihiina ka bateen oo zakadii bixin waayo aan soona xajinaynin soonkana laga yaaba inuu sooma inuusan soomin muslim aan u naqaanaa kolka arkaanta islaamka agteenna mid ay ka koobantaa laa ilaha ila allah shantiir maaha marka haddii kale qofkii shantiiba laga helo aan muslim leenahay mana kala maarmaan maarmaansanti laa ilaha ila allahu yuu taagan yahay salaad ma tukanaayo ma soomaayo ma soo xajinayo xoolihii zaka kama bixinayo waa muslim ay leeyahay miya marka waa in xadiis loo doono kale oo yidhaahda islaamku waxa weeye laa ilaha ila allahu bas oon salaad ku darin oon soom ku darin oon zaka ku darin inaan xelo kolkaasaan dhahaynaa qofkii muslimaa tahay haddii kale waa kaan ilaahay islaamka keenay iyo jibriilkii loo soo dhiibay iyo nebi maxamedkii lagu dejiyey buniya alislaamu calaa khamsina waa imaan doonta faakbirnii can ilimaani isheeg qaala wuxuu yihi nabiga an tu'mina waa inaad rumaysid billah rabbiga xaq lagu aabudo cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo kamaalkiisa iyo sharaftiisa ilaahnimadiisa rabbinimadiisa waaxidnimadiisa oo dhan aad rumayn ومalaa'ikatihi malaa'igtaad rumayni addooma laa yacsuna allaha ma amarow dhawrsoon oo hufan oon dambaabin oo amarka eeba ku shaqeeyo marka haruud iyo maalug inayn madag ahayn tanaad ka garanaysaa laa yacsuna allah ma amarow kolkaa malaa'igta waxaa loo rumaynaa addooma eeba inay yihiin aan ilaah caasinin bal cibaadu mukramuun yusabixuuna alayla wanahaar laa yafturuun ma nooga wa kutubihi rumaynaysaa kutub xaf ah ilaah inuu soo dejiyey oo nabiyaal basharka kamid a uu ku soo dejiyey sida zabuur oo kale injiil oo kale tawreed oo kale qur-aanka oo kale suxufi ibraahim oo muusa kutuba xaqa oo basharka lagu hogaamiyo inuu ilaah soo dejiyey nebiyaashiisana kusoo dejiyey wa rusulihi rususha ilaah uu diray bashar inay yihiin dad dhowrsan yihiin dad fiican yihiin aada rumaynaysa walyawmi maalinta alaakhiri dambaysaad rumayni لما فيها من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار ودنا رمينيس وتؤمن وحد رميني بالقدر وحي ربي جانقويي خيره kiisa adiga ku anfaca iyo wa sharihi kiisa dhibkaa labadaba inay min allahi tacaala yihiin alqadaa walqadar oo wax kaa daaweyn waxa waaye waxaan ku soo maraya ee shar iyo khayr bale adiga intaan lagu uumin oo iyaga la jaangooyay lawxulmaxfuudka lagu dhigay markaasaa rabbi noo sheegay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha nafta intaanan abuurin aan lawxulmaxfuudka ku qornay ina kula shayin khalaqnaahu biqadar aladi khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira kolka waxaan ku imaana ana ma asaabaka lam yakun liyukdi'aka famaa akhfa'aka lam yukun liyusiibaka unkao dhan hadduu kulmo waa imaan doona inay ku anfacaan waxaan kuu qornayn kuma soo gaarsiin karaan inay ku dhibaan ay ku kulmeen waxaan kuu qornayn kuguma dhibi karaan ruficat alaqlaam wajafat isuxuf caqiida la rabaa marka inay habre ku waleeriyaan maaha habre inay ku wareeriyaan shaqi buraar lagaa qiiqiya maaha la yusiibanaa ilaa ma kataba allahu lana intee iska imaana waxaasna eebahay qadarin la yusiibanaa ilaa ma kataba allahu calayna maaha lanaa waay siday lanaa ku tahay rasuulkaa noo fasiray wuxuu yihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu khayr in asaabathu saraa shakara fakana khayra lah wain asaabathu daraa sabara fakana khayra lah walaa yakunu dalika ila lilmu'min marka shar hadday kuu timaado in lagaa turo ilmaha lagaa dhameeyo waa maslaxo ilaha dantaada kaa yaqaan alxamdu lilahi aladina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilah wainaa ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun dhib markuu ku yimaado ilaah ku keenay aqoonso habrayen ku maamuli oon mukulal xaarkeed lagu shidi adoo qof weyn ummadii adigana yaan la kala dilino qof astaanla lagaa gaaday qofaan meel ka fadnayn male meesha caqiida alqa allahu bilqadar markaad rumaysid habre kugu dheeri mahayin haddaadsa caqiida lahayn sidii banooniga koobadhan lagu laada kolka ruknigan waa muhim watu'mina bilqadaai walqadar wixii ilaahay uu qadaray khayrihi wa sharihi inaad rumaysid wy jibriil markii ma joogo qaala jibriil wuxuu yidhi sadaqta maxamed waa runta oo arkaantii iimaankana waa sheegtay qaala markaasuu jibriil yihi su-aashii saddexaad diintana la baraa muhimaadkii oo dhan fa akbirnii maxamed waxaad ii sheegtaa can ilixsaan ixsaanka ii sheeg ixsaan maxaa la yihaa subanaha markuu ixsaanka fasirayo arag wa axsinuu in allaha yuxib lmuxsiniin haddaad muxsiniin noqoto ilaaha idin jeclaana kolka adduunyada waxaad u halganto iyo darajo aada gaarto oo inuu eebeey ku jeclaada ka fiican miyaa jirta ilaahay hadduu ku jeclaado dhibaatada ku imaanin day kaaga imaani ilaahay hadduu ku jeclaado isagaa janno iyo dambi dhaaf iskale see seed u wayni wuxuu ilahayo seed wayni kolka ixsaankii waa kana ixsaankii qaala nabiga wuxuu yihi an tacbud allah ilaah inaad caabudid kaanaka sidii adiga oo taraaku ujeeda misaal haddaan samayno adigoo batrooli shaqayna gambar uu kugu fadhiyo hawsha ma ku dheeli karta kuma dhacdi haddaba markaad tukanayso amaad qur-aan akrinaysid amaad sool iyo xaggii salaad ku jirtid batrooliga ushaqaynaysaa kufiirna ku talagal fain lam takun taraa adiga haddaadan ujeedin fa inahu yalaaka waa ku arkaa kolka cibaada isdhaaf dhaafin laga ridi cisha eskashiya naag waa laiska rida kuwa salaad miya qoftal miya rasuulka wuxuu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaa annagana arixnaa min wa dhibkeediiyo culaabteeda mara haddaan isaga dhigne naga adaamo yaakina tujiye cunayskeediiyo wadaadka akiradiisa fara badana rasuulkana markii adduunyadiiyo sheekada lasoo naco lagu noogo uu dhihi jiray arixnaa bihaa yaa bilaal salaada noogu raaxe rasuulkana wuxuu yihi xububtu min biyaaku adduunyadan buuxiye dhisan saddexaan u jeclahay aif waxa udgoon wanisaa labadan jacaylkaan jeclahay waa caadi wa jucilat quratu cayni fi salaa adduunyaba waxaan raalli ahay intaan salaada ku jiro ilahay sooma hortaagnid allahu akbar saad uga bilowday ilaa assalaamu calaykum yaad la hadlaysaa iyaaka nacbudu yaad ku leedahay yaa dantaadii weydiisanaysa kolka muddadaas laga bilaabo allahu akbar ilaa assalaamu calaykum laga gaaro cid kale inaad ay moodaa xaq mali adiga maxaad noqon lahay kolkii intaan ku yeero war hebel aan ku idhaaho sheekana aan kuu bilaabo kadib aan kan iyo kan la qabsado adoo meeshii taagan waa kala dhiman lahay markii intaad soo weysa qaadatay oo satrul cawro soo qaadatay oo qibladii qaabishay oo rabbi u yeeratay oo allaahu akbar tiri yaad haddana maamul reer gashay hadhowba salaadii intay maraysaa ma ragcadaa joogta ma labaad joogta la-aan an tacbud allah ilaah waa inaad caabudid kaanaka sidii adiga oo taraawi eeba ujeeda fain lam takun haddaadan adiga ahayn taraahu eeba mid ujeeda ku talagal fainahu eebaa yaraaka ku ujeeda qaala jibriil wuxuu yihi faakbirnii can isaac saddexdan loo noqon ma islaamkii waa sheegtay iimaankiina waa sheegtay ixsaankiina waa sheegtay faakbirnii can isaac saacaddan qiyaamee laga cabsoona ee nokorfuusha iyadana baltaabo waa laga digi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam a ah, wuxuu yihi bucistu ana wa saaca labadaan labadan faraadu soo taagay saacaddii qiyaamiya aniga sida labadaa farood maraan soo wada baxnay marka labada faro inta udhexaysa yaraanta arka suubanii kolka kun iyo afar boqol oo sanaan ka joogna intii waa dhamaatay waa soo muuqataa waa soo muuqataa adduunya inagu rafanin waa iska dhamaatay adduun iqtarabat isaacatu washaqa alqamaru goormaa la yihi kun iyo afar boqol sano kahor asxaabta marka inay ama ama saa damba noqonaysay moodaye waa daaqday hadda kolba hadda ma dheer kolka akbirnii can isaaca adduunka gadoonkiisii wa iga waran qaala markaa nabiga wuxuu yihi mal mas-uulu weydi mal uulu kala weydiina canha can isaaca saacaddii qiyaama wax laga weydiina bicallama ku ka yaqaan ma aha min asaa'il rasuulka inuu ninkaan garanayo arag wuxuu yihi su-aashaan dambe aniga adiga toona ma naqaan ma isku dhahna labadeena maxaa jira wax badan qur-aanka isaano kacani saaxata yaana mursaha qul inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yajaliha liwaktiha ilaa huwa cid kale og male ilayhi yuradu cilmu saaca marka geedan jibriilna ma oga maxamedna ma oga kayrkoodna ma oga adduunka labadii waa yeelhaydo malaa'igta axadka ugu qeymi badnaa oo jibriil iyo basharka axadka ugu qeymi badnaa nabi maxameda idan su-aala la isweydiin jiray mata saacatu ya rasuul allah midaa rasuulka ku yiri xoogaa nabiga waa isilawsiiyey kiina su-aashu joojin waaye saddex goor hadduu mara wayxaka ma cadata laha adiga ku qamaama maxaad u diyaarisaa layihi in rag waa xubullaahi wa xubu rasuulihi wax kale ma hayaani aliya rasuul baan jeclahay almaru maca manaxad baa loo jawaabay idan si su-aasheedaas looga maarmoon dib laysugu weydiinin ayaa layi taas war looma hayo waktigaas kadib su-aal damba looguma noqon qaala wuxuu nabiga yihi jawaabtii way mal mas-uuluka la weydiina canha cani saacadda qiyaama la weydiina biaclama ku ka yaqaana maaha mina saa-ilka weydiinaya ee jibriila qaala jibriil wuxuu yihi waa soo dhawaaday fa akbirnii can amaaraatiha iyadii lama yaqaan waan rutaa lakin calaamaa jirta calaamatu madar fi saxaab isagoon roobka diin cirka hadduu buuxsamo daruraha iskor fuulaan soo dhawaada hawada qabowdo rooba da-ay waa la dhii kara idan calaamo ma jirto lagu garana dhawaanteed calaamaadkii balaaye akbirnii isheeg can amaaraatiha calaamayaalkeedaw calaamaadku nabiga tiriye waa kuwaana qaala suubanaha wuxuu yidhi marka hore an talida alamatu addoon hadday dhasho rabbataa sayidkeedii wy saddex shayba culamada waa ku fasireen waxay yidhahdeen an talida alamatu rabbatahaa muslim ee gaal intii loo diriro oy muslimiinta adkaadaan yaa naagahaas gaalada ah la suriyaysana nin dhalinyaro oo raggaan oo kale oon xaas hore lahayn jihaadkii galay kolkaa gabar qurux badan oo gaal helay ina boosh oo kale a gacantaada gashay gurigaad oo waa aroostay iyadoo uurlaad dhimatay gabaray dhashay gabartay dhashay sayidkeedii ma aho an talida alamatu rabataa ilan adaa sayidahaa oo qofkaan addoontaa soo milkiyey adigana waxaad dhashaa ku dhaxla gabaray dhashay gabarteeda aw sayid haadihi riwaaya riwaayo labaad baaca iyo shiraha iyo waxaasaa badan doona hadday bataanna waa dhici doontaan middaan riwaayo saddexaad oo joogta maanta ilmaha caasiyooba habartii wax dhashay ee la xurmayn lahaa warka laga dabcin lahaa caaisha lagu taagaa sidii ilmo loola hadlaa meel laga fadhiisay wax ma ogidi maskaxdaadi waa gubatay habartii wax dhashaa laleeyahy ilmo yaraale haddii kale habartii aba la adeegsanayo laleeyahay inta ka baxay cadays noo soo dhis ilmihii yaan idan macaasinimaa dhici doonta ma muslim iyo gaalaa loo diriraa gaaladaan ka adkaan doonaa ma tijaarada waxaase addooma la gadan doonaa alcilmu cind allah jawaamiculkelima rasuulka la siiyey intaba suuragal wa kolaytan caasinimada waa joogtaa waalidkii oo la bursana oo la canaanana oo la xaqira oo gacanta ku gabana haye iga arkay nabadaada adeegah adiga wa an talidal amatu inay addoon dhasho rabataasaykeeda kow laba wa an taraa inaad aragtid calaamada labaad alxufaata dadkii kaba la-aan socon jiray alcuraata dhar la-aan socon jiray alcaalata cayrta ah aan xoolo qabin ricaasha neefafari ahaysay ay yatataawaluuna ku dhirirta ma fi lbunyaan dhist tilma joogto dadka laba qaybood qolana waa xadar beeray degan ama geeliley hanti leh dadna dad masaakiin oo reer baadiye oo neefo fari ah duurka wareego iska ugaarto oo neef wato agala aan socdo aradan magaalaan lasoo galay arileydii xerka isku sareertay anaa ka aqaldha anaa ka aqaldheeray maraysa heerkaas markaad aragtidna waa calaamadii labaad waan taraa inaad aragtid alxufaata dadkii cagaha caddaa ee kabala-aan socon jiray alcuraata dharla-a alcaalata ayrta ahaa ricaasha arijirta ahaa aa yatataawaluuna ku faana fi lbunyaani dhista markii waa dhamaaday darsi ka fiican weligiin ma aragteen darsigaasaa nabiga iyo jibriil si riwaayo iyo macaan su-aal iyo jawaab leh asxaabtii oo wada dhagaysanayiin waana yaaban yihiin jibriil muhiimadiisii waa gutay samaduu iska aaday tuma intaas ka gadaal beesa ma rabo gacanka shumin ma rabo muhimadiisii waa intaas axad adduun maaha uma ka gadaal in indalaqa waa tegay jibriil weli lama ogaani waa la yaabay sayd cumar fallabistu waxaa nagaaday maliyan qadar riwaayo kalaa sheegtay saddex beri aan yaabanayn oon rasuulka hadalka ka dhawraynay oon lahayn ninkan muxuu ahaa suma qaal suu suubanihii asxaabta arkay wuxuu yihi yaa cumar atadri ma og tahay mani saa'ilu ilu axadkaan wax i weydiinay ana aan u jawaabayay cumar atahe ma taqaan qultu waxaan idhi edabta asxaabta arag allahu warasuuluhu aclam ma aqaane ilaah iyo rasuulkiisa ay yaqaan ilaan adigu toos kuusoo aado la dhaqmaayo oo garanayay annaga ninkii waa noo cusba allahu ilah iyo warasuuluhu rasuulku usuu diray an aclamu yaqaan waataanu nidhi wixii diin ku saabsan iyo noloshii rasuulka allahu warasuuluhu aclam wa ama bacda wafaati rasuulillah lagu darimaa rasuulka allahu aclam alale cilmu rasuulilaahi waa dhamaaday maxaa jira sifa min sifaatihi ay ahayd ee atagii anba waynayba asagay cilmigiisi way israaceen inkastoo diintii noo taal kolka allahu aclam aa soo hartay laakin markuu noolaa wixii diin ku saabsan sidaan oo kale waa sax allahu warasuuluhu aclam qaala rasuulka wuxuu yihi fa inahu cibaarada arag inaa la keena jumla muaakida waa jumla ismiya kalimatu ina xarfu tawkiidin wey waxuu nabiga adkaynaya imaatintuu jibriil yimid caadi maa muhima weyn u yimid diintii oo dhan uu sharxaysanaya dabo wax diinoo maqan male fa inahu ninka yimid jibriilu sayidkii qiimiga badnaa wey ee jibriil ahaa oo muxuuna u yimid ataakum nabiga ataanii ma dhihin anigoo ii yimid walaa ataanaa waa noo wada yimid ataakum khitaabka intee lagu riday asxaabtii adinku idin yimid wa maxaa jira waxaa nabiga wuxuu yaqaana yahay jibriil dan kale uma iman adinkoo idiin yimid diintaana la idin baraayay islaamkii oo dhan iyo diintaa laydiin sharxay fa inahu ninkan yimid jibriilu waaye ataakum waana jibriil adinku idiin yimid ogaada cid kale uma imaanin oo cilladu u yimid ma maxay yucallimukum wuxuu idin baraayay diinakum kol haddii diinakum la yihi waa diintii oo kamil idan markaan leenahay inta xadiidkan lagu sheegay arkaanu diin la yidhaah diintana ka koobanta daliilkii waa kan fa inahu jibriil axadkaan yimid waa jibriil ataakum jibriil waa idin yimid yucallimukum isagoo idinka muslimiinta idin baraya diinakum diintiiniyuu idin barayay rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslimaa wariyey wallahu aclam